زيادات الثقات الخلف جم ممن رواه ناقصا أو من أتم ممن ويتا لا حتى وانت كان قبلني أو من أتم أي والخلف خلاف في زيادات الثقات في قبول زيادات الثقات التي يقول له كرسونا زيادات كود زيادات كأقبل كود لا أقبله كسقنا ذي جم مد بدن ويه oo alkhulfu iyo jamin جنسiyadaas istطaacna halkan khulfiga iyo mubtada ay ku tacaluqaysaan oo markaa walkhulfu khilaaf la isku khilaafsan yahay fii ziyaadaati iqaati fii qabuuli ziyaadaati iqaati dadka iyagu lagu kalsoon yahay waxyaalaha ay kordhiyeenee ziyaadaadkooda ah aqbalka la aqbala jamun waa badan yahay niman shaksi xaggii xaal ay ziyaadadaasi ka ahaatay rawaa wariyey u xadiidkiina qisana xaalu yahay wariyey aw amase man shaksi xaggii xaal ay ka ahaatay atama taam yeelay taas oo iyada holo dee shaarixu imika halkan aqwaashii mid kamida uu tan kaba dhigayo balse qolooyinka kale ama kuwa sugan dee sharaxooda ayaan eegaynaa oo aqwaasha xagga dambe baan ka bilaabaynaa tan halkan hore ayaan iska raacinaynaayo macnuu waxa weeye siyaadadaasi ama shaksigii naaqisnimo ku wariya xaggii akaato ujeedadu shaksi keliya xadiidkii wariyey marna ziyaadaduu ku wariyey marna isagoon xadiidku ziyaadada lahayn buu wariyey waana min siqaa aw man atamna wuxuu u wadaaba laba shaksiya wax ka badanoo xadiidkii wariyo mid baa isagu dee xadiidkii taam yeelo ziyaadadan ku wariyo isagu walow aanu naqsi asalahaan kuma warin dadkii kale la wadaagsadayna iyagu ziyaadadan uu isagoo xadiidkiisa taam yeeshayba may warin oo macnuu waxa weeyaanun ama shaksi keliyaabay xaalad labadan xaalaba ka dhacayaan ama dee laba shaksiya wax ka badan oo mid ahaani markaa ka kale waxaan u sheegin uu warinayo oo ziyaadaah ayay kaba dhaceen ee bal adigu khilaaf ama ziyaadadu shaksi keliya xaggiiha ka soo fursatanuu miman rawaahu naatasaka u wadaa amase dee dad tacaduday oo xadiiskii wadaagsay mid ahani wuxuu la yimi haba noqoto mad madhatabka ahe khilaaf baa ku sugan aqbalka la aqbalayo waanu bilaabayaa markaa aqwaashii waxa weeye waxyaalihii la yidhi walkhulfu khilaaf ayaa fii si markaa fii qabuuli ziyaadaat oo ku sugan fii qabuuli ziyaadaat istiqaati jamun ku badan weeye niman shaksi xaggii xaal ay ka aatay ziyaadadaasi rawaa wariyahu xadiiskii naaqisun xaaliya isagoo naaqisa wariyey aw man atam amase kii isagu taam yeelay xaggi aggi markay xaggiisa ka ahaatayoo macnaa dee dad tacadudey inay xadiiskii warinayaan ama isagu dee aqwaashiiba ayuu mid kamid ka dhigayaan sarisaa tuqbalu waxa weeye oo qawlkan dee aqwaashan sarisaa ku qarsoon buu mid ahaan ahaanba ka dhigay taasee waxba taas baahi weyno taasaan uqabnaa ma jirto bal marka aqwaan badan baa kusoo arortay waa kan markaa muxuu ihi sarisa aqwaasha keeda saddexaad tuqbal waa la aqbalaya laakin adkhasalo markaas lisa had iyo goorna dee kitaabkana way noogu iman doontaa culimadna way isticmaalaan oo markii masalada dhowr qowl ay kugu yimaadaan sa saddexba ay qowl leedahay ayay dee kol soo qaadaan mid un iyadoo labadii qowl oo kale ay qariyaan qowlkan ay soo qaadaanna waa mid labadii qowl oo kale laga fahmayo waxay markaa kala ahaayeen markaas imaka markuu dee hadiyo goorna haddii masale deesanoo kale saddex qool ay ugu sugan tahay qowl waa tafsiil ahaan oo labadoodunbuu udhaxeeya laba qowlma way isqaabilayaan imanka kii tafsiilka uu ku sugnaa amaal ayuu soo naqliyey soo dhigtay labadii kalena way ku qarsoon qarsooyihin meeshan oo markaa waxay noqonaysaa ba labada kale haddaan eegno qowlka koobaad asal ahaan waa la aqbalayaa weeye ziyaadadii oo ziyaadadii kol hadduu ninka ninisiqa siqa ay yahay ziyaadadiisii waa la aqbalayaa ama markaa munaafi ha noqoto ama yaanay noqon ee asalan isaga xukum sharciga faa'iidooyinsa a jiro yaanay markaa jirinba markaa adigu nadmi midka kale leeyahay ee ceraabtiisa a bedelaysa yaanay bedelin ee asal ahaan waa la aqbalayaaba guud ahaan waa la aqbalaya siyaasa saqaatadii kornaataan aragnabadee yetasiqa maqbuula oo in la yidhaaho oo meelaha iyagoo dee ama xukunba ixtijaajkii loo soo qaanunayo xadiisu markaa ziyaadadii ku sugnayd iyo lagaba hadlayo waxay faa'iidaynayeenba taasi iyadu qowl weeye oo waa in guud ahaanba shaksi siqii wuxuu siyaadiya la aqbalayo waxay leeyihin qolooyinka qowlka ali ee ninkan siqadii haddii u xadiisa laba gooni noqdo uu keligii wariyo waa la aqbali jiray oo waa taa aynu soo marnayba ee qaraa'ibtii saxiix oo kale ama axaadiistii fardiga lagu tirinayey ninku hadduu nin cadaala iyo dabdi fiican u sugnaaday buu yahay xadiidkiisa waa la aqbalayay oo waxa weeyaan waxba kelinimadan uu la gooni noqday xadiidkii looma celinayo kol hadduu isagu nin itqaan iyo dabdi la yahay haddaba kol hadduu xadiidkii uu la gooni noqdayba jumladiisoo dhanba la wada gooni noqday la aqbalayo ee xadiidkii uu wax ku kordhiyey ee ziyaado inuu la yimi iyadoo asal xadiidka lala wadaagsadayna waa la aqbalayaa taas iyada waa qowl qawlka labaad ee markaa isaguna halkan madwiga ku ah haalisuhaado waa qowlkaa kee qaabilayey oo asal ahaan waxa weeye inaan la aqbalahayn ziyaadadii ay noqonayso marduuda kon hadduu dee wixii ziyaadaa ee uu shaksi la yimi ee uu markaa xadiidkii dee iyadoo asalkiisii lala wadaagsaday uu markaa isagii waxweyn la yimi ama isagu labada siyoodba ku wariya ama dad tacaduday ha noqdeen salaad inaan la aqbalahayno qowlka hor u qaabilayaaba marka qowlkaa in la aqbalayo ziyaadada waa kay jumhuur fuqahaa iyo muxadisiinba ka soo naqliyeen walow dee halkan ibnu salax kollay naqlintiisa ay kala duwanta markuu wasliga iyo masale horaynu soo marro xadiidka marka mawsuulnimo iyo mursalnimo laysugu khilaafo ama marfuucnimo iyo mawquufnimo aktar muxadisiin uu ka soo naqliyay xukunka in la siinayo irsaalka ama waqtiga la siinayo ayuu halkana wuxuu ka soo naqliyaa jumhuurtoodu inay aqbalaan waana kolley laga masalo oo isla baabadee siyaadii qaadkii muxuu noqonayaa xadiidkii dadka kale ay irsaalinayeen hadduu wasliyo ama xadiidkii dadka kale ay waqfiyeen ama ay mawquf ka dhigeen hadduu rafciyo waa ziyaado isagu la yimi oo kale halkaas suuradaha hore wuxuu soo dhigtay in dee aar muxadisiin taas aanay aqbalin halkana wuxuu dhigtay inay agsarkooda aqbalayaane laakiin adugu baltaa waxay ku yartowjiyeen kalaamkiisa ibnu salaax dee qolooyinkana kollay kitaabkiisan baa u wada asalaa kutubtan dambe oo in markan fuqaha iyo kayrkood baa la socda halkan halkaasna muxadisiin buu ka hadlayay marka muxadisiinka ka hadlay agsarkoodii waa kaayidii iyada markaas dee waxaa keenaya ziyaadada inaan la aqbalin kasoo naqliyo agsarkoodii halkana jumhuurta u usiiriya dee markii fuqaha iyo usuuliyiinba ay soo raaceen ayaa jaanibka aqbalku uu noqday jaanibka loo badan yahay aduu balkan waxay yidhaahaan intooda badan bay u tiiriyaan kole mase imaam nawiyino dee musanafaadkiisana waa hadiyo goor hadal kusoo noqnoqdo oo guud ahaanba uu isagu suu ku socday musanafaadkiisa in la aqbalo ah bal markaa taasi waa mid qawlkii saa waa qawlka koobaad qawlka labaadna waa in qawlkaa wax qaatilayo aslahana la aqbalin kii saddexaadna waa kan masaga inoo yaalla muxuu ihi haalisa aqwaasha keedii saddexaad waxa weeyaan waa tuqbalu in la aqbalayo ziyaadadii in la aqbalayo markaa dhe in rawaaha de kayru manaqasaa غayru man rawaahu naaqisan waa haddii uu ziyaadiyey in zaadaha hayru man rawaaha naaqisa man rawaahu naaqisan way hadduu ziyaadiyey ninkii xadiidka nuqsaanta ku wariyey cid aan ahayn hadduu ziyaadiyey weeye in la aqbalayo laa min man khasar ee laakiin laa tuqbalo aan la aqbalahayn minman shaksi xaggii aan laga aqbalahayn khasara gooyey ama nuqsaamiyey kana waa maxay waa tafsiil in la geliyo masaladii labadii qowl dhexdoodii bay markaa qowlka saddexaad ka imanayaan waa in la ay kutubtooda a iska isticmaalan kitaabkana waxyaala lamid ah aan arki doono iyadoo aqwaashii qar ay qarsoon yihiin laakiin qowlkan uu dhigtay in laga fahmayo marka waxa weeyaan qowlkana siyaadadii baan eegaynaayo haddii nin xadiidkii uu wariyey mar isagoo naaqasa haddana mar labaad buu wariyo isagoo xadiidku ziyaadole buu wariyey markaa ziyaadadii isaga lama aqbalayo ziyaadadii kaa lama aqbalayo laakiin haddii ay arrintu tahay dee taxajudo xadiidkii wadaagsaday oo wada wariyey oo nin baa dee adigu isagu qolooyin baa nuqsaan ku wariyey dadkii xadiidkan wariyey nin kamid oo siqo ah ayaa xadiidkii ziyaado aan kuwa riwaayada dadka kale ku sugnayn sheegay oo ziyaadaah markaa kaa waa la aqbalayaa iyo shaksi gooniyi uu ziyaadiyo kuwa nuqsaamiyey adigu dee la wadaagsadon xadiidka laakiin nin keliya hadduu yahay labada siyoodba mid ku wariyey oo kolla isagu naaqas ahaan uu xadii ku wariyo ziyaadadii kolla uu isagu ziyaadiyey markaa ziyaadadiisa lama aqbalayo ee markay laakiin da tacdiilka laba shaksiyo xadiidkii wadaagsaday midna uu ziyaadada sheegay midna aanu ziyaadada sheegin kaa ziyaadadiisa waa la aqbali laakiin nin keliya hadduu yahay de malaa muu dabdinba xadiidkii weeye oo isagii dee waa kana kan hadduu marka hore sidan ku wariyey marka dambe sidanuu kale ku wariyey waaba dee si laga joogsan karo laga shakii karo oo markaa kaa lagama aqbalayo ziyaadadii ee ziyaadadan baa la aqbalaya intaas weeye taalitaadu taalitaha qowlka saddexaad tuqbalu ziyaadadii waa la aqbalayaa wa in zaadaha hayru man rawaahu naaqisan wey hadduu ziyaadiyey kan xadiidka naaqisnimo ku wariye cid aan ahayn ee laa miman khasale ay laa tuqbalu walaa tuqbalu lama aqbalayo miman shaksigii xaggii lagama aqbalayo khasala gooyey macnaa nuqsaaniye xadiidka nuqsaannimo ku wariye taas waayo markaa tanna dawaa'if culimada kamida ku tegay waa qowl aqwaashana qayb badan oo kamida kolley usuuliyiin baa leh waqiila waxaa la yidhi in fii kulli majlisin xamal bacdan aw inisyaana yaddaciihi tuqbalu waa in xamala hadduu xambaaro fii kulli majlisin majlis kastaba bacdan xadiidkaas mee mee bacdi kamida uu xambaaro xamal aw inisyaana aw yaddaci uu sheegto annisyaana ilow yaddacihi uu sheegto tuqbalu waa la aqbalayaa wa ilaa haddii laakiin taasi aanay jirin yutawaqaf fiihi waxaanu warinaya ziyaadadaa waa laga joogsan tanna waa qowl kale oo culimmada qaarkood ay leeyihiin ama bacd alusuuliyiin ay leeyihiin oo waa maxay ninkii haddii uu sheegto sheekhiisii oo xadiidkan ka warinayay majlis inuu qayb kaga maqlay majlis kalena in si kale de ama qayb kale uu xadiidkii kaga maqlay oo arrintu ay tahay labada siyood laba waqti inuu ku kala wariyey markaasuu dee waqtina iyadoonay siyaadadu la socon buu sheekhii ka maqlay waqtina iyadoon siyaadadu la socoto ayuu maqlay sidaasuu labada siyoodba uu kala wariyey xadiidkii markaa waa la aqbalaya haddii uu leeyahay siyaadada marka horeba majlis keliya ayaanku xadiidka ku wada maqlay isagoo dhan baanan maqlaye inta siyaadadaa waan iloobay oo ilowbaan markii hore uga tegayba oo ilow uu sheegtana umiimkana waan xusuustay waana waxaan riwaayo u leeyahay markaasna waa la aqbalaya haddii laakiin arrintu aanay taa ahayn waa laba majlisna aanu ku kala warin xadiidkii ilowna aanu sheeganahayn marka siyaadadiisii waa laga joogsanayaa taas bay yidhaaheen oo dee labadiisii riwaayaa iscaaridaya tanuu markii hore ku wariyay tanimka dambi ku warinaya wax iska hor imanaya kol haddaanu markaa ilow sheeganayn ama laba majlis inuu ku kala maqlay aanu sheeganayn waa la aqbalaya tay ka hadlayaanna waa taabiciin iyo wixii ka dambaysay ama saxaabi haddii uu isagu si ku wariyo saxaabi labaadna si ka duwan uu ku wariyo iyada taa guud ahaan way aqbalaan waayo waxaa dee lagu xambaaraya una rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh labada siyood bay naga maqlay matalan xadiidkii shafaacadoo kale ama ninka ugu dambeeye naar ka soo baxaya marka la siinaya marka dambe ilaahay ku odhan doono waxaad leedahay iba dee waxa weya adduunyadiiyo misligeed baad leedahay abi hurayra sidaas ku wariyo oo abi saciid oo la fadhiya idhi waxaan ka maqlay rasuulka wa casharata amhaali inuu yidhi marka abi hurayra intan baad maqlay buu lahaa markaa laba waaqixunbaa ma laba bay kala maqleen waa fadli ziyaado haddana soo cusboonaadayoo iyada ziyaadaha saxaabadu ay bacdigood ama xadiid saxaabi waxaa ku sugan in saxaabi kale xadiidkiisa ku sunayn guud ahaan waa la aqbalaa ee waa qoomkii ka dambeeyey untan waxay ka hadlayaan taabiciniya intii ka dambeysay haddaba waxa weeya hadduu taa sheegto waa la aqbalay haddii kalena lama aqbalayo waa qowlkaasna bacda usuliyiin ay leeyihin oo markaa wuxuu kasoo soo naqlaya abda ibnu sadaq imaam suuriya de waayo inta badan aqwaashan iyaga ayaa leh waqiila waxaa la yidhi in fii kulli majlisin xamal waa in xamala hadduu xambaaro dee kaa dambeeya miduu inoo fasirayaaba tan kala in xamala hadduu xambaaro fii kulli majlisin majlis kasta bacna uu wariyo bacdan badh xadiiskii kamida ah. markaa mar dee bacdigii uu majliskan ku xambaaray sheego mar kalena bacdi kaloo ziyaada ay ku sugantao majlis labaad uu ka xambaaray uu sheego aw awinisyana yadacihi bal mafcuul kaba dhig taqadima madee yaddacidaas minuu fasiraya mafcuulbaha loo siiye kolley aan iskaba nasbinaba aw amase yaddaci uu sheegto an nisyaana ilow yadacihi uu sheegto ilow uu iloobay oo xadiidkii marun buu wada wariyey laakiin ziyaadadii markii hore ilooba wan ilowsadaa buu ihi tuqbal waa la aqbalaya markaa wa ilaa haddii kale yutawaqaf fiihi waa laga joogsanayaa taasna waa qowl ibnu sabaaqiya loo wa qiila waxaa la yidhi waa qowl kale ah oo markaas isna imaamkii raasi kitaabkiisa maxsuulla ay ka soo naqliyeen ama ay u tiiriyeen waana kitaab usuula in agsara hadduu badiyo xadfaha goynteeda suraddu waa la celinayaa oo kana waa qowlo bal ha la eego ninkani sida uu ku wariyo xadiidkii hadduu inta badan aan ziyaadada sheegina marmaruu ziyaadada sheego markaa waan iska celinaynaaba weyo taas markaa laakiin markaa maxay noqonaysaa haddii dee laba sigoodoo islaegun ku warinayo kolle siyaada iyo siyaada la-aanta uu si islaagun uu wariyo amase sheegidda uu sheegayo ziyaadadu ay isaga riwaayaadkiisa markaa ama riwaayadiisa u badan tahay markaa waa la aqbali ee haddii uu laakiin goynta uu goynayo ama nuqsaanta uu xadiidkii ku warinaya ay badan tahay markaa yaan la aqbalin waqiila waxaa la yidhi in akara hadduu badiyo xadfaha goynteeda oo macnaa inta badan marka u xadiidka warinayo aanu siyaadada sheegin turaddu waa la celin waqiila waxaa la yidhi fii in rawaa kulan cadad in kaana man yaxdifuha laa yakfulu can miliha fii caadatin laa tuqbalu fii in rawaa hadduu wariyo kollay intuu iska ziyaado weeye haddii maadad masteriye laga dhigana dee waa fii riwaayati marka waxa weeyaan kulli min aziyadati wacadam ziyaadata cadad weyn fiimaa in raba adigu hadduu wariyo kullan mid kastaba oo ah ziyaadada iyo ziyaada la-aanta cadadun tira ay wariso markaa oo marka ay dee dadka cadiday ay ziyaada iyo ziyaada la-aanta warinayaan waxaa la yidhi waa tani in kaana hadduu yahay man yaxdifuha kan goynayaa laa yakfulu mid aan ka qaafil noqon can mitlaha ziyaadada misligeed aan ka qaafil noqon misli caadatin caada ahaan laa tuqbalu lama aqbalayo oo tanna waa maxay xadiidkii ee dad tacaduday baa wariyey markaa ziyaadada iyo ziyaado la-aantana mid kasta cadad baa wariyey oo ujeedada dadkii xadiidka wadaagsaday ayaa matalan laba iyo wax ka badanna nuqsaanta ayay xadiidkii ku wariyeen laba iyo wax ka badanna ziyaadaday ku wariyeen marka caynkaasa bal waa la eegayaayoo dadkan aan sheegin ziyaadadee goynaya haddii marka la eego caada ahaan dad aan ka qaabka noqon iyadoo kale ayiin macnaha waa dad badanba ninkan xadiidka laga warinayana laasimay oo haddii uu sheegana inta badan xadiidkiisaasi aanu dhaafeenba haddii ay kaba maqleenna kullay sheegi lahaayoo aan kaba tageeno dee waa dad isqaan iyo xifdiba lahoo tacadudayo shaqsiganaba laasimayo markaa marka la eego xaalkooda dee dadkaas xaalkoodu suu yahay ziyaadadan kamay qaafil noqdeen oo may dhaafteen ziyaadadani markaa lama aqbalayo ama iyada hadday dee dadkan caada ahaan dadka qaafil noqon lahaa ayiin ama ziyaadadan ay dhaafi ahaydna ha la aqbalo marka waxay dee imaamkii aimada ka mida ah sida zuhri oo kale asxaab xufaadoo badan buu lahaa waan axaadiistiisa dee idqaan badan lahayna way jireen haddaba haddii dee ziyaadadii imaka isaga ama dadka cabdideeba ay ka wariyaan laakiin dad badan oo xufaadiisii ka mid ahaa laazimtay aanay ziyaadadan sheegin iyagu de markaa waxaabay noqonaysaa haddii dee ziyaadadan la maqlay sheekha kolley way soo noqon lahaayeen dadkaas marka laega xisbigooda iyo mulaasamadoodana dadka qaarki noqonaya ziyaadadu may ahaadeen marka dadka caynkaasi dee haddii ay iyagu dee xaalkooduba taayoonay kaba qaarki noqdeen oo wasfiga ay leeyihin ziyaadadii yaan la aqbalin ama iyada dee xaaladii keenaysa ama ay dee inay suurtagalba tahay inay iyagoo haba tacabudeen ziyaadadama ka qaafil noqdaan oo wakti aanay joogin dee laba sheego iyagna kaba qaafil noqdaan taas ee caadadii anay wax mustaxiila ka dhigayn taas iyada marka ama dee sida suurtagal ah, dee adigu ay ka dhigayso wax suurtagala caadi ahaan ay suurtagala u tahay markaa waxbala waa la aqbalaya haddii kalese lama aqbalaya tuna waa qawl wey waqiila waxaa yidhi fii maa in rawaa hadduu wariyo kulla mid kastoo min alziyaadi wa cadamiha cadadu jira uu wariyo inkaan hadduu yahay ma xadiis waagsan goynaya laa yaqfulu mid aan qaafil noqonayn can mitla ziyaadadaa oo kale aan ka qaafil noqono ziyaadata aanay dhaafin fii caadatin caada ahaan laa tuqbalu lama aqbalaya haddii kalena waa la aqbalaya waqiila waxaa la yidhi laa id laa tufiidu xukman waa qooshigu weli wadaa laa ay laa tuqbalu ziyaadadii lama aqbalayo id laa tufiidayo xiina laa tufidu marka aanay faa'iidaynayn xukman xukum sharciya oo haddii waxa weeyaan ziyaadadani waxay soo kordhinayso xukumiba aanu jirin markaa lama aqbalayo laakiin hadday wax kordhinayso oo xukum ziyaadihii uu ku sugan yahay oo xukum ay noo faa'iidaynayso ziyaadadan mooye meel kale aynaan ka helahayn markaa waa la aqbalaya taasna waa qowl kale kolley aqwaashana culama ulusuul bay aqwaashoodiiba ay tahay ay ka soo naqlinayeen waqiila waxaa la yidhi laa ay laa tuqbalu lama aqbalayo id laa tufiidahay xiina laa tufiidu xukman markaanay faa'iidaynayn waqiila waxaa la yidhi kud qaado macnaa ziyaadadii oo aqbal walam tugayir haddii aanay doorin nadmat waa icraab hadalka siyaaqiisii iyo nadmigiisii aanay saarin macnaa xadiidkii baa lagu wariyey ziyaado iyo ziyaado la-aan hadday ziyaadadani ay icraabtii iyo siyaaqii kalaamku u socday doorinayso ha aqbalin laakiin wax isbedeliya haddaanu siyaaqii hore oo xaggii caraabi aanu ku imanayn hala aqbalo oo markaa ibnu sabaaq waa can bacdi almutakalimiin buu keli ka soo naqliyey safyulhindi nin isla usuuliya weeyaane haddii isaguna wuxuu ka soo naqliyey kale dee qarnigii toddobaad wax ka noolaa qarnigii sideedaadna markaa qayb ka mida noodaa ayaa intooda badan buu ka soo naqliyey tanna oo marka waxa weya xadiiskiiba haddii u ahaa fii arbaciina shaatan haddii la wariyo macnaa afartankii dee shaato ayaa ka waajibaysa oo haddana dib loo wariyo ziyaado fii arbaciina nisfu shaatin ee shaatadii ecraabteedii way isbedeshay oo imika markii hore shaatun buu ahaa imikana nisfu shaatin waatan ecraabtii waa isbedeshay siyaada kolle xukunkiina waa isbedelay leybe marka caynkaasa lama aqbalayo laakiin haddii siyaada aanu isbedelan ma ecraabtii kalamku aanu isbedelin waa la aqbalayaa taasna waa layidhi bal markaa wuxuu yidhi waa kan imkuu soo dee khulaasaynayaaye wabnu salaaxi imaamkii ina salaax qaala wuxuu yidhi wahuwa muctamadu intani waa ictiraaf suyuudi baa leh hadalkiisuu raakax yeelaya wahuwa qowlkiisaasna almuctamadu ka la ictimaadsanayo weeye baabkani wahuwa almuctamadu waa qowlka la ictimaadsanaye wuxuu idhi haddaba maquul qowlki waa in khaalafada ama wahuwa almuctamadu waa jumlo muctarida ahoo suyuudi leeyahayoo uu sheegayo inuu kalaamkiisani kalaamka dee maanta la ictimaadsanaya yahay wabnu salaaxi inuu salaax qaala wuxuu idhi wahuwa almuctamadu qowlkiisuna waa qowl muctamada lama xaalaynayo qowlkiisaana aka la ictimaadsanayee in khaalafad siyaadadii hadday khilaafto ma wixii listiqaati dadkii lagu kalsoonaa u sugnaa hadday khilaafto fahiya raddun fahiya daatu raddin celinku saaxiibo yaamamaya marduudatun weeye anatu la celinayo weeye awlaa amase may khilaafin oo wixii listiqaad u sugnaa may khilaafin fakud qaado tilka taas waa ziyaadada qaado biijmaaci wadax ay biijmaaci ijmaac kuma qaado wadaxa cad oo daahira oo ujeedadu waa lagu ijmaacsan yahay qaado aw khaalaqa taas balwi saasu ibnu salaxi ama mase khaalaqa wuxuu idlaaqay waxaan dambe la ziyaadiyey ama aliطlaaqa idlaaqay oo ujeedadu xadiidkii hore ee aan ziyaadada ku sugnayn caam baabu ahaa ziyaadadna waxay keenaysaa taksiis ama mudlaq buu ahaayo ziyaadadna qeyb baa laba socdaa faqbal aqbal suuradana waa la isku qaydiyaa ama waa la isku taksiisinayaa un sinaatin markaa walow dee xagga sifadii wax ay yar bedelmayaan ama yar nooca muqaayara uu jiro haddana dee taksiis iyo taqiidba waxa iska badan ee adiladaba saa laguma jamciyo waxyaalaha taas baabkaa iskuba khilaafo ama la iskuba xambaaree faqbal aqbal filasaxi oo marka hadalkana waqaala fal idlaaqa isagu muu kala qaadinsan waxa la yeelayo uu iska idlaaqon ibnu salaax nawowiba dee sandee kusoo marnay taqriibba lahaa isagu ta dambada in la aqbalayo bal taasna aqbal fil asax macnaa qowlka asaxa marka halkan waa masale aynu soo aragnay saxda taysirna koley dee aynu kusoo aragnay isaga taqriibkii nawowiyina aynu kuma soo aragnay marka waxa weeye musalaax baa dee uu kala qaadaa balsan oo masalada tafsiir buu geliyaa aqwaashiina wuxuu leeya suudi bal waxyaalo badan haynoo soo tiriyabe qowlkii muctamadkaa waa kan oo ziyaadadan baa la eegayaa inay munaafiye tahay iyo inaanay munaafiye ahayn haddii siyaadadan midka fiqadii uu siyaadiyey dadki kale lagu kalsoonaa riwaayadoodii ay ka hor imanayso macnaa way caaridaysaa lamana jamcin karayo midkood haddii la aqbalana ta kale in la celiyaa ka dhalanaysa markaa taasi shaad bay noqonaysaa dee waataynu soo marnayna xadiidka saxiixa ama xasankaa in loo shardiyayo cadamu shuduud shuduudkana waataynu dhawaanba ka soo baxnay shuduudkana lagu fasiray raawigoo ciddii ka awlajneed ku khilaafa markaa siyaadadiisii waa la celinayaa shuduudkeeda daraaddeed baa loo celinaya dee shaad bay markaa noqotayba kol haddii wixii dadkii lagu ay wariyeen ay khilaaftay mukhaalafadna mid la jamcin karayaba waa mid aan la jamcin karayna ay tahay taa iyada markaa shaad bay noqonaysaa xadiidka saxiixa ama xasankana waxa u shardigaaba cadamu shuduud markaa lama aqbalayo taasi waa mid haddii dee ziyaado soo korodhown ay tahay xadiidkana uu ka aamusan yahay kii hore uu kaba aamusan yahay asal ahaan uu ka aamusan yahay ba ama riwaayadoodan iyagu siday ku wariyeen baan ujeedaa ee ziyaada la-aanteeni inta ziyaadadan way ka aamusan tahay oo natiijasbaa toona uguma sugna xukum ay bedelaysaano ma jiro ama waxay soo dee markaa kii hore ay ku caaridaysaa iyada markaa waa la aqbalayaayo waxay markaa la mid noqonaysaa un xadiidku shaksi siday guud ahaan la wadaagtay uu la gooni noqday waa la aqbali jiray aan taa kale munaafiyada ahayna waa la aqbalaya taas waa mid masalada markaa tafsiil kalena waa maxay haddii laakiin dee tanaafi dhabina ma jiro laakiin dee waxaa jira mucaarado khaasatan waxyaal qaarkood ay ku caaridi karto sadee cumuumkii riwaayada kale lahayd ay khaas yeelayso ama idlaaqay qaydayso taasna waay dee waa la isku qaydaya un ama waa la isku qaas yeelaya un oo filaasax waa la aqbalaya misaalna horeynagu soo aragnay taysiirkii iyo dee ama kawaas oo ah xadiidkii bal matalan xadiid ah fucilat lana alardu masiyan wa dahuuran ayaa dee markaa xadiis ahaa marka waxaa kaloo xadiidka la soo ku yimi fucilat lana alardu masiyan wa turbatuhaa dahuuran marka lafdiga turba ayaa ziyaado oo yimi marka la eego xadiidkaa kale dee dhulkiibaa dahuur noolooga markuu yahay ajzaada dhulkuna ciidda un mayhayna waxyaalo kaloo ajzaada in dhulka ka midina waa jiraa waa kan dhulkii guud ahaan baa dahuuru xadiidku faa'iideynaya kan kalena waa kan in waxaa dahuurkii uu ciidda yahay ee waxyaalaha kale aanu ahayn macnaha lagu tayamumaya ayuu faa'iideynayaa marka gees marka la eega dee tanaafi waa ka dhexeeyaa taqyiid baa jira idlaaqda si la qaydayo markaa dee maana ahan wax dee munaafi oo laba dee wax marka haddii laiskuba qayda wax lagu wada camal fali karo maaha munaafiya dee markaa nafyigaa dhan ay saafihaysa markaa suuradan imaam axmed iyo markaa imaam shaafici iyo xadiidkan ayay ku qaydaan ka kale oo markaa way aqbalaan walow aimada qaarkood dee kollay dee xaggaa usuul ay macruuf ku tahay waxay iyaga marka la eego usuushoodu ay tahay idlaaq iyo qayd marka uu yahay sa xanafiyadna dee ay dariiqadoodu macruuf tahay kolleyna waa xadiidka ay miisaaliyaan horena aynu usoo walow walo xaafid misaalkan uu diido kitaabkiisa nukas oo wuxuu ku diidaaba waxa weeye dee xadiidkan ay ku soo aroortay waturbatuha tahuuran maaha xadiidkaa hore riwaayaadkiisii mid kamida ma aha oo bacda ruwaad ay ruwaadii kale ku siyaadiyeen ee waa xadiis gooniya oo xudayfe laga warinayo isna rabci uu ka warinaya rabcina nin waxa weeyaan markaa kale uu ka warinayo oo abulmalik alashjaci la yidhaahaa haddaba dee waxa weeyaan abulmalik alashjacina riwaayad xadiidkan guud ahaan isagaa la wari keligii wariye oo rabci ka wariye rabcina isagaa xudayfe kala gooni noqday markaa taasna laba xadiid bay kala yihin oo dee in markaas sidee lagu jamcin lahaa loo kaco dee idlaaqiyo taas mooyaane siyaado raawila yimiyo macnaa intay ruwaadi kale uu la wada ay xadiiskan laba ribciba kala wada wariyeen uu isagu intan la dheeraaday ma aha laakiin dee misaalka iyagu sidaa usoo qaataanle misaalaanta uma suganta waa laba xadiis haddii laleeya rabiyo turba ayaan xadiiska mooye xadiis kale kusoo aroorina xadiis kaloo caliba oo turaabahabaa baan kusoo arooray adigu misaalkan yar mutaabiq maaha ayuu idhaahaa waayo waa xadiidka labaad oo markaa raawigiisna uu sida wiin ku wariyey riwaadii kalena aanu dee intuu la wadaagsaday wuxuu la dheeriye aanu jirin waa xadiisu gooniyahan sidan ba ugu wariyay taas buu idhahay adigu xaasilku waxa weeyaanu tafsiirkan in la geliyo markay dee arrintu ay tahay wax tacmiin ama cumuum taksiiskii ay ka dhalanayso ziyaadadii ama idlaa qaybsi uu ka dhalanayo markaa waa la aqbalayaa fil asax oo sidaa dee shaafici iyo axmed iyo ay kula socdaan iyo aimo badan marka haddii kalete dee waa kaa tafsiirkaa hore aynu soo maray kollayna waxaan filaya dee sharxnu kuma wuxuu xaafid xajar hadalkiisii waad iska xusuusanahay oo uu leeyahayba dee imaka inay jamac min alculamaa ka shoorooday in ziyaadada la aqbalayo sidaa qowlkii ugu horreeyey idlaaq ahaan marka la eego dariiqii muxadisiinta ee saxiixaya xasanka u sharday iyo cadamu shuduudna inaanay taasi dariiqooda ku suurtagelahay weliba uu soo naqliya aimadii xadiidkii mutaqadimiinta ahayd isagoo rag dhowrana magacaabay inaan asal ahaan laga soo naqlin dee in ziyaadadu asal ahaan waa maqbuulun waxaa laga soo naqliyey uu ahaa uun in tarjiix lala yimaado wixii ziyaada iyo baabkaa ku tacalluqayo aduu bal kolley marka waxa weeyaan ziyaado iyo baabkeed markay noqoto aqbal laleeyahay guud ahaan waa la aqbalayaana ma jirto iyada marka sida raajixa dee ridin guud ahaan la celinayaana ma jirto ee kolley markaa dadkaa siqaadkii waxay wariyeen de haddaan tanaafi ka dhaxayna waa la aqbalaya haddii tanaafi yimaado waa la aqbalaya on yaa taasi jirte kollay tarjiixun baa loo baahanaya waayo kon dee labadooda midkood marka la aqbalata kale nafyinteedu kaba dhalanayo tarjiix baa loo baahanaya wuxuu idhaahaan marka dee axad iyaa ka midoo laga garanaya waa la aqbalaya un walow dee in badan aimada san dambe ay laga soo naqliyo taasi ma jirto camalkoodu kaas buu ahaa almucallo allah subxaana wa tacaala ala وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المعل وعلة الحديث أسباب خفت تقدح في صحته حين وفت المعل حديث علة يقصد إذا ما دل عليه أي مبحث فيه كان يهي mucadaloo ay ka cabiraan san sheekh uga cabireen mucadaloo ay ka cabiraan jamaaco muxadisiinta ka midina macluul way ka cabireen marka maxaana dee marka la eega luqa ahaan u dhow mucadalo haddii dee acalahu waa tashicalka isticmaalaanba acala weeye ismigiisa mafcuul wuxuu noqonayaa mucal buu noqonayaa ka callala haddii la yidhaaho callalahu bimacnaa alhaahu washaqalo weeye oo uu shuqliyey uu jeediyeyba marka halkan munaasib uma aha ayay leeyihin walow dee bacdigood tacbiirkooda ay dhacdeen mucallad macnaha uu luqo ku keenayo macluulla waxay ku tiriyeen ma jamaaco xubaadda ka midi inuu laxni yahay waayo waa dee markaa imaka isagu ismi mafcuul oo sulaasi weeye walow dee jamaacooyinna ay sugeen aimada luqada bacdigoodna ay kasoo soo naqliyeen iyadoo cilladaa marabkiyo waxyaalahaas cullo loo isticmaalay markaasoo y taas haddii la sugo waxbaa laxnima noqonaysa jamaacu muxadisinta ka mida ah hadalkooda u dhacay bal adugu hadda markaa cilladu ay ku sugan tahay xadiidkaas ayuu markaa mubxadkiisii kani yahay markaa wuxuu hi isagoo cillada horta tacriifinaya dibna xadiidka mucall ama mucalliga ama macluulkaa u tacriifin doona wa cilatu lxadiidi xadiid markii ay taam noqotay xasishee la helay taas weeye oo cilada xadiidku maca kawnihi ahanshihiisa yaa lala qaba xadiidkii uu yahay daahiruhu daahirkiisu assalaamatu nabadgeliyo cilada uu ka nabadgalay ciladu taa weeyo ciladiibuu taa ku tacriifiyey oo wuxuu markaa inoogu tacriifiyey xadiidka ciladiisa horta waa asbaab qarsoon oo markaa haddii wuxuu xadiidka lagu daciifinaya sabab daahira yahay walow mar dambe uu sheegi doono kolkol inay kuma cileeyaan wax muuqdo oo daahira ee taas markay istiraaxooda ku socdaan ama cillada asalkeeda la tacriifinayo kaas isaga marka horeba waa wax la garan karo shaksi kastaaba haleeli karo ninkii macrifo meesha u lahaaba haleeli karo markaa cillataa kuma magacaabaan ama xadiidka kuma cileeyaanba waa dee inta badan ama markay cillada sheegayaan horta waa asbaab qarsoon buu leeyahay welibana marka ay dee xadiidkii ku timaado xadiidka sixadiisii dhaawacayso waxyeelaysa ama nuqsaaminayso xadiisii manciyaysa welibana marka la eego xadiidku si uu ku yimiyo siyaaqiisu dee daahirka sare ay ahaydba inaanu hagaagsan yahay oo uu cillo ka nabad galay taas baa waxa weeye cillo la yidhaahaa faydkantaas buu ku yidhi oo wuxu uhi wa cilatulxadiidi xadiidka cilladiisu asbaabun asbaab weeye khafad ficilka hasalkiisa hore dee luqada khafiya ama facilo wasankeed buu ahaa waxaana markaay ahayd dee dee in la yidhaho wasanku ma qabteen waxaana jirta bacda cula bacd alcarab ama qabaayisha carbeed bacdigood ayaa ficilku markuu sulaati dee saasoo yahay adigu markaasna naaqis ah ama dee laamtiisu ay xilaysantahay ficilo baabkeedna yahay ayaa xarakada hoosdhowga ah ee cayntiisa ku sugan bay fadxa u bedelaan oo baqiyo oo kale iyo khafiyo iyobay baqaa iyo khafaa yidhaahaan waana reer dayi oo kale markaa luqadaa ku socodkeed bay tani ku suurtagal noqonaysaayo adigu markaa khafat waa luqadaasu ka cabira wasafkuna si uu qabto de haddii kale asalkiisu waxaa la khafiyat in la yidhaaho waayo ficilo baabkeed weeye asbaabuna asbaab weyn asbaabtaasoo khafad qarsoonaatay taasoo taqdaxu ay dee nuqsaaminaysa ama ceebay qoomaysa wayo dhaawacaysa fii sixatihi xadiidka sixadiisa xiina wafad macnaha markii ay xasishay ee la helay maca kawniha heshiisa iyo xadiidku uu yahay iyadoo jirto xadiidku in iyo daahiru daahirkiisa oo salaamatu nabadgeliyo cilla uu ka nabadgashaya markaa daahir oo mubtadaa salaamana waa khabarba haddii dee kownihii damiirkan laga bedelo badala ishtimaal asalaama masarka ayaa lagu nasbin doonaa haddaba maca kawniga iyo lala qabo iyadoo jirta macnaa xadiidkani inuu yahay daahiru daahirkiisu assalaamuto marka hore ee cilladu mar dambey ku soo baxaysaayo marka laysu keeno duruqdiisiiya daahirkiisa sare waxa la moodayayba xadiidku saxiixa inuu yahay ama ka nabadgala cillo oo iminka cilladu hadeed waxay ku timaadaa dadkii siqaadka ahaa ee lagu kalsoonay axaadiistooday ku timaadaa oo waa axaadiistii markaa daahirkooda sare markii aan cilladan intaan la helin la moodayaba inay sugan yihiin ama ay dee cillo iyo aafo ka nabad galeen ayay axaad ku imanaysaa cilladan markaa axaadiisa siqaat bay ku timaada oo dee muxadisiintu markay ninkii inuu siqanimo ay ugu xukumeen cadaaliya dabdina ay u xasireen sa haddana axaadiisiisii kagamay hadhinoo xadiidka suu warinayaba mid la aqbalayo markaa ma noqonayo ee haddana way la soconayaan oo waa kuwan dee baadhaya axaadiistiisii duruqdii ka ay ku timid dadkii kale la wadaagsaday markaasay dee de axaadiistii kii siqada in badan celeeyaan ay asbaabo kala duwan oo qarsoon kuba celeeyaanoo markaa tacliilkana wuxuu ku imanayaa dadkii siqaadka ahaa axaadiistoodii buu ku imanayaaba markuu ciladii inoo tacriifiyey ba wuxuu dhi haddaba falyuxadid ha xadeeyo almucalla markaa xadiiskiibu imika markaa xadaynaya ha tacriifiyo ha xadeeya almucalla xadiidkaa mucalliga ah ama mucal lagu magacaabayo man ruuxii qadraamahu u qastay ee doonayey imika tacriifkiisa doonayey xaddiisa u qastayey ha ku xadeeyo inuu yahay dee annahu marii'a fiihi cilatun taqdaxu fii sixatihi bacda salaamatinta fiih oo ti waxa ay tay inoo xadeeyo waa sabab qarsoon oo xaadida ee markaa daahirkoodu ay tahay inay cillo ka nabadgaleen ku timaado hadhowna sixadii manceeysa taas cillo la yidhaahaa xadiidka haddaba macluul la odhanaya ama mucallil lagu magacaabayana muxuu yahay waa kan oo ha ku xadeeya haddaba mucalligii buuhi ninkii u qastayey maa ria fiihi kale qalbi ayaa ku sugan oo ficilku ra'aa markaa markuu mashhuuru binaysayna ru'ya ayay ahaydba in la yidhaaho adugu markaa hamsadiisi baa la dambaysiiyey oo halkii ya-da la dhigay xarakadiina waa la naqliyey markaa xarafka dhexe ku sugnaan lahayd oo fa'daa loo naqliyey maa ri'a wixii lagu arkay ayaa ha ku xadeeyey inuu yahay fiihi dhexdiisa lagu arkay cillatun cillo cillada oo taqdaxu qoomaysa fii sixati taqdax waxay u raacinaya cilladu haddaynay qaadixo ahayn taasiir xadiidka aanay kulahayn daahir ahaan halaa ha laba idhaaho waa cille ee markaa cilladay in axaadiidan markaa iminka ay ku sheegaan ay ku cileeyaan ma noqonayso waa cilladii mu'asirada ahayd haddaba kii inuu yahay ha ku xadeeyo kii la arkay fiihi dhexdiisa cillatun cillo lagu arkay cilladoo taqdaxu qoomaysa waxyeelaysao manceeysa fii sixatihi xadiidka sixadiisii bacda salaamati nabadgelyo dabadeed salaamadaasoo macnaa cillo uu ka nabadgelya xadiidku daahir ahaan oo tarfii macnaa taam noqonaysa ama xasilaysoo la helayey markaa xadiidkii mucallilka ahaa ama mucalliga ahaa waxa tacriifkiisu yahay waa xadiidun daahiruhu salaama uطlica bacda taftiishi calaa qaadix taas buu noqon waa xadiid marka hore daahirkiisa sare uu ahaa inuu cillo ka nabad galay oo dee waa nin siqaine xadiidkiiba weeye waxaana daahir ahaanayd sanadkiina inuu wada dhan yahay oo xidhiidhsan yahay cillo kanala uu ka nabad galay markii haddaba duruqdiisii laysu geeyey ee ruwaaddiisiina laysu wada eegay ayaa waxaa lagu ogaaday qaadix markii horena daahirkiisu salaam u ahaa oo marka waanu dee waxaan dadka ogaan karaano dadka xufaadda ee itqaanka badan iyo fahamka badan leh ninkastaa ma ogaan karo dee dadka badankoodu daahirkan ah salaama min alcilla ayuunbaabay ku kaaftoomayaan ama ay ku kodsoomi karaan haddaba waa xadiidkaa daahirkiisiiyo cillo inuu ka nabad galaye markii taftiish uu dhacay ruwaaddiisiina laysu miisaamay lagu ogaaday wax qaajaxa kaas baa mucalluul ama mucalli la yidhaahaa wey haddaba falyuxadidha xadeeyaal mucallaman ruuxii qad raama u qasayey macnaa qad raama xadah wey tacriifkiisiiyo xaddiisa doonayay ha ku xadeeyo maa riya anahu xadiidkaa macluulkii ama mucalligii inuu yahay maa kii riya la arkay fiihi dhexdiisa cilatun cillo lagu arkay cillada oo taqadaxu qoomaysa oo dee marka qabxigii de dadka oo kale ceebayntooda iyo nuqsaamintoodu waatanna waa tii baabkeeduune markaa qoomaysa oo dhaawacaysa fii sixatihi sixadiisii bacda salaamatin salaamo dabadeed salaamad waa tii daahir ahaan dee la markaa marka hore daahir ahaan xadiidka ugu sugnaatay salaamo macnaa cillo ka nabadgelay dabadeed oo tafi macnaa taxsul wa tuujad weye xasilaysa oo la helaya wey markaa wuxu uhi sheekhu yudrikuha waxaa haleelaya oo ciladii haleelaya alxaafidu ninkii xaafidkaa mutqinka ahaa weliba xaafidka kasta dee waa xufaadii inun waa raggii itqaankooda iyo fahamkooda iyo iطilaaca ay ruwaad iyo riwaayaad iyo maraatibta ruwaadda waxyaalaha daalacdeen uu taamka ahaayo heerka sare ahaa dadka caynkaasa haleelaya xaafidkiibaa wuxuu haleelayaa bitafarudi oo wuxuu ka soo noqonayaa shaarixu xaakim inuu yidhi inamaa yucallalu lxadiidu min awjuhin laysa liljarxi fiiha madkal waxaana taala sharaxan tirmisi lilxaraji baa dhacday ee waa liljarxi oo jiimta horaysa xadna way dambaysaa macnaa awjuh aan jarxiga madkhal ku lahayna ujeedadu ee wixii raawiga lagu jarxin jiray fisqi iyo kadib iyo waxyaalaha caynkaasa taasba aan madkhal ku lahayn waa umuuro kale ayaa wax lagu cileeya wاlxujatu fi tacliili cindana biاlxifdi wاlfahmi wاlmacrifati laa gayr markaa xujadna xagga tacliilka axaadiista waa faham iyo macrifo iyo umuuraha ama iyada hadduu ninka kadibkiisiiyo fisqiga waxyaalaha dee dadkuba waa ay wadaagsadaan taas oo ninkii macrifo fanniga u lahaaba waa wuxuu ogaan karo iyo irsaalka daahirkaa iyo inqiaaca daahirkaa iyo umuuraha caynkaasi markaa liljarxi fiiha madhalun waa yudrikuha waxaa haleelaya alxaafidu ninkii xaafidkaabaa cilladaa haleelayaa wuxuu ku haleelayaa macnaa ku garanayaa bitafarudi kelinimo uu raawigii la gooni noqday oo macnaa raawigani san oo xadiidka lagu wariyo isagu la gooni noqday iyo alkhulfi khilaaf dadkii kale uu kuba khilaafay oo tafarudu isagu la gooni noqday riwaayadan san iyo iyo walkhulfi waliba khilaaf mukhaalafatu hayri ila hayrkii ay kuba khilaafsan yihin oo khilaafuu hayrkii kuba khilaafay maca qaraa-inin adugu waa wasankee maca qaraa-ina yala la qabo qaraa waa jamcu qariinatin waa amarka wax matluuba ama maqsuudo kutusa ayuunbaa qariino la yidhaah suu dee saaxibu tacriifaat ma jirtaan inuu yidhaaho <coughs> maca qaraa-in yala la qabo macnaa umuuro kale ama adilo kale iyo calaamaad kale oo tamdamu u dumaysa oo ku biiraysaba dee taa uu sheegay oo ama tafarudkaas ah iyo mukhaalafadaa kayrkaa oo adigu umuuro kale oo dee iyaguna cillada tilmaamaya cilla inay jirtayna lagu garanayo kuwaa ku biiraya oo u dunmaya tafarudkii iyo khulfigii ku biiraya taas buu ku garanayaa wey oo yudrikuha waa haleelayaa uu garanayaa cilada alxaafidu ninkii xaafidka bitafarudi bitafarudi kelinimo raawigii uu la gooni noqday xadiidka siyaaqiisan iyo walkhulfi mukhaalafo kayrkiiba uu ku khilaafay mac qaraa-ina qaraa-in yalala qabo oo qaraa-in iyo calaamaad iyo dee adilo kale oo markaa ku biiraysa kuwaa hore markaasaa fayahdadii wuxuu ku hanuunayaa ninkii xaafidka ahaa lilwahmi ay ila lwahmi weeye qalad iyo khata dhacay xadiidka ayuu ku hanuunaya ku garanayaa bilirsaali khada oo isagu markaa dhacay oo ahaaday bilirsaali irsaal xadiid daahirkiisu dee wasli ahaa aw bilwaqfi ama mawquufnimo xadiid daahirkiisu rafci ahaa aw tadaakulin amase iskalbayna xadiiayn laba xadiid dhexdood ay iskaleen oo xadiid xadiiu markaa laba xadiisoon islahayn ay dee waham daraaddeed iyo khada raawi ka dhacay daraaddeed markaa la israaciyo laisku daro idraaj markaa dhacay xagga umuuraha way soo naqliyeen culimmadu oo umuurahaasay soo xikaayadeen waana takmilo lakin culimmadu hadalladaa ay soo naqliyeenna waa inoo sheegayaan oo marka waxa weeyaan ninkii xaafidkaa ah markuu xadiidka duruqdiisii isu wada keeno si uu inoo sheegi doono waa sida lagu garanayo in isagaa odhan doono taase <coughs> ayaa wuxuu arkayaa xadiid markii hore daahirkiisu ahaa inuu mawsuul yahay saxaabigiisuba joogo ayuu ogaanayaa waslintan la wasliyey ama saxaabiga la magacaabay inuu waham yahay iyo qalad yahay ee sawaabku uu yahayba xadiidkan iyo xadiid mursala ama se xadiid daahirkiisu a ah marfuuc inuu yahay oo rasuulka loo kor yeelay ayaa markuu isu keeno riwaayaadkii iyo ruwaaddii xadiidka warisay isu eegana markaas siyaaqiyadoodii iyo siyaala ku wariyeen isulana miisaamo oo isbaaldhigo maraatibtii xagga xifdigooda iyo idqaankooda ayaa wuxuu arkayaaba xadiidkan marfuucan laga yeelay inuu wahm yahay qalad yahay ee waxa weeye uu sawaabku ay tahay inuu xadiidkani mawquuf yahayba oo dee markan xaafid ibnu xajarba baluuq oo kaleyo waa ucilla bilwaqfi leeyaha ama waa ucilla bilirsaal xadiidkanuu bilwaqfi yidhi waa xadiid markaas saxaabi markaa rasuulkii loo kor yeelay haddana oo waa ucilla bilwaqfi ama acallahu fulan bilwaqfiba marka waxa weeyaan waa tan oo kale ucilla bilirsalna saxaabigan markaa meesha joogaa wahama ayay markaa noqonaysaa haddii dee tacliilkaasi uu tacliil raajixa noqdo uu xoog bato saxaabigan la magacaabay ayaaba qalad ah waxaa lagu magacaabay ama celle waham ah ee sawaabku waa inuu mursal yahay haddaba ninkii xaafidka ahaa ayaa marka uu mutafarudkaa iyo khulfigaa iyo qaraa-intaa kale isu geeyo ayaa wuxuu ku hanuunayaa waham dhacay oo maxay ah irsaalba xadiid daahirkiisu mawsuul ahaa ama waqfiba xadiid daahirkiisu marfuuc ahaa ama tadaahul meesha iyo idraajinu jiro laba xadiid baa israaceen ay isdhex galeen oo dee laba sanad kala lahaayoo kala dunaa aw tadaakhulu bayna xadiidayn umuurahaasuu ku ogaanayaaba fayahtadii waa hanuunayaayoo lilwahmi ila lwahmi wey qalad ayaa ku hanuunayaa iyo waham dhacay wahamkaasoo bilirsaali irsaal ahaaday dee irsaal la irsaaliya xadiid daahirkiisu markii hore mawsuul ahaa aw bilwaqfi waqfi ah markaa mawquuf la waqfiyo xadiidkiisa oo daahirkiisu rafcaha marfuuc ahaa ama rafci ahaa aw tadaakhulin amase tadaakhul bayna xadiidayn laba xadiid dhexooda isgaleen oo israaceen ba isku darsaneen xagga umuuraha way soo naqliyeen baxaysu meeloo yaqwa uu xoogoobayo waa macnaa dannigiisii ugu qaalib noqonayo maa yadunnu wuxuu malaynayay oo faqadaa markaa xukmin ninkii xaafidka ahaa bidacfi xadiidka daciifnimadiisa taas oo waxa weya umuuraha markuu isu geeriyo ayaa waxaa isaga danigiisii xoog badnaanaya ama qaalib noqonaya meesha waham inuu jiro wahamkuna kan inoo sheegay ama khada'ani uu jiro oo uu yahay markaasaa muxuu xukumayaa xadiidkani xadiid mucalli ama macluula inuu yahay oo markaa oo daciifa oo u daciifinaya aw amase raabahu waa shaki gelinaya arrinkii umuurahan isu geeyey ayaa yaani danigiisii uba qaalib noqon oo yaanu dani qaaliba gaadhin be halkana dani haalibaa lagu kaaftoomaaye yaanu gaadhin be waa shakiyayaayo umuurtii baa shaki gelinayso faacrada waa ka joogsanaya xadiidka aqbalkiisii ama tasxiixiisii oo macnaha waxa wey ninkii xaafidka markuu isu wada wadageeye umuurahan ayaa waxaa dee isagii u muuqanaysa cilladan jirtay ama dhacday ama wahamkan xadiidka meesha jira ayaa u muuqanayo danigiisii markay taasi u qaalib noqotee taasi agtiisa ku xoogaysato waxaan dee uu maleeyey ee uu dee adiladana uba helay ayaa wuxuu xukminayaa xadiidkani xadiid dee cilaysan inayo saasu ku daciifinaya ama se arrintii walow dee uu arkay meeshan waham inuu jiro haddana weli raajaxumay noqon inuu wahamkani jiro waxa weeyaan waa u malaynayaa laakiin malihii baan adkayn oon qaalib noqon oo weli shaki uun baa jira uu umuurahan kaba shakiyey markaasaa dee walow aanu xadiidkii daciifin ahayn uu ka joogsanayaayo xadiidka tasxiixiisiina markaasi iskaga jeedsanaya oo taasaa dhacaysa haddaba bal markaa ninkii xaafidka umuuraha isu geeyo ayaa ah waxaa imanaya ama dee danni qaaliba inuu markaas dawni qaaliba uu maleeyo inuu wahabkani jiro markaas xadiidka sixadiisii mancayaya ama uu xukumayaaba inuu daciif yahay ama shaki baa meeshii iman iyo taradudo markaasuu xadiidka qabuulkiisii ka jeedsanaya ama tasxiixiisii baxaysu meeloo yaqwa uu xoogoobayo maa yadunu wixii uu malaynayey ee ahaa cilla inay jirto faqadahu markaa xukumi bidacfi aw amase raaba waa shaki gelinayaa arrintan dee uu maleeyey ama tan markaasaa baacarada wuu jeedsanayaayo xadiidka markaa sixadiisii ayuu kaba jeedsanayaa watawaqaf tawaqaf wuxuu shaarixu soo naqlinayaa dee kolley tadriibkiiyana qolooyin kaleba oo ku soo wada naqliyeen wa rubamaa taqsiru cibaaratu lmucallili can iqaamati alxujati cala dacwaahum waxaa dhici kartana shaksiga mucallilka axaadiista cilaynaya arrintuu aad u qaamidoo daraaddeed cibaaradiisu inay ka gaabnaato inuu xujo ku oga dacwadiisa waa arkaayo way u muuqatay meesha cilla inay jirto laakiin arrintiibaa aad u qaamidahoo inuu markaa caddeeyo ayaaba isagoo wixii dareensan ayaaba ku adkaanaysa fa rubamaa qiila lilcaalimi bicilal xadiidi min ayna qulta ina hada mucal fasakata can jawaabi ka sayrafii fii naqdi dinaari wadirham shaksi sayrafiga dee waa lacagtii oo kale tii ku sugnaaye kale ee hore kala dareemaye macdan saafiya wax laga samaysan jiray sida dahab iyo fidayo ayaa isagoo dareemay dee waxaan inaanu saafi aynuu qashi ku jiro ayaa haddana kolkol aanu caddayn karahayn laakiin lagu kaaftoomayo qowlkiisa waxani waa maqshuushba dadna waa taas kale markaasaa wuxuu abu zurcat araazi buu ka soo naqlibaantan wadeen malxujatu fii tacallulikum alxadiid halkan sadee ku sugan kutubta kale oo dhan soo naqlaysa dee daahirka mahadalkuna uu keenayo waa malxujatu fii tacliilikum alxadiida cilaynta tacallul maaha waa tacliil cilaynta aa cilaynaysaan xadiidka maxaa daliilkeedu uu yahay markaas baa wuxu uhi alxujatu an tasalanii can xadiidin law cila faadkura cilatahu uma taqsida bna daara halkana daara dhacday kolley hadalka cibaarada ibnu sayuudin buu tadriibkiisa ka soo naqlinayay haddii aanu dee macrifatu culuum ilxadiid oo xaakim ka soo naqlinayno sababkuna halkan waxa weeye in la yidhaha uma taqsida bna waara ina waara waa nin markaa shahiir oo xataa dee taysiirkiina aan kusoo aragnayo abu xaatim iyo abu surcaya la sinaayo xaafid ah isna reer markaa rayi ahaa ama raazi ahaa isba oo maxamed ibnu muslim la yidhaaho ibnu waara weeye ibnu darama halkaasna daara markaasaa wuxuu yidhi inaad aniga i weydiisan cilladiisa kuu sheegan haddada ibnu waare aad u tagto isna cilladiisa kuu sheegan aba xaatimu tagto oo isna cilleeyo aad hadalladayadii isu miisaanto marka haddaad aragta annagoo iskhilaafsan waxaad ogaataa nin kastaaba dee inuu hadalkiisu ahaa ee wax macrifo aan laakiin haddaad aragto kelimadayadii oo isku mid ah dee cilmigan xaqiiqadiisa garo taas buu yidhi waatan bxayثu yaqmaca maa yadunu faqada bidacfihi awraabahu faacradawa markaa wuxuu uhi sheekhu wاlwجه fii idraakiha jamcu الdرq wصbr أxwaal الruwaati wاlfirq wاlwجhu wejhu macnaa ariiqu waa dariiqa lagu gaadhayo fii idraakiha haleelkeeda waa macrifada cilada la garanayo ee aqoon loo yeelanayaa waxa weeye jamcu طرqi xadiidka duruqdiisii oo laysu wada keeno taas weeye oo xadiidkii dee hadduu dariiq imanka keliya oon aad aragtay nin uu warinayey wax ciloo ka muuqda aanu jirin ma garan kartid wixii horta cilladiisa iyo dariiqiisaasun adeegto waayo dee ninka waa nin iqa ah eh, tacliilkana axaadiisa iqaadku kuuba imanayaaba eh, laakiin markaa maxay tahayba marka cillada la ogaanaya waa xadiidku asaaniiddii ama duruqdii ku yimi horta laysu wadageeyo wa sabru axwaali ruwaati hadalkana khadiib baa lahaaye quwaadda axwaashoodii oo la tatabuco iyo walfiraqi jamcu firqatin wey firqana waa daa'ifa daa'ifana dee ruwaaddii uga jeeda oo cadfu tafsiirun bay markaa noqon adigu waa ruwaadii xadiidka warinaysay oo axwaashoodii la tatabuco se loo tatabucaya dadkani waa dad fiqaadabay ahayd ee iyagii laysu eego xifdigii bal markaa iyo itqaankoodiina maraatibteeni way isku martabamahay way ku kala sarreeyeen halkaasee laysu miisaamo bal si ay xadiidkii ku wariyeenna lays baaldhigo laysu wada eego markaas baa waxaa la garanayaa wahamkii dhacay ee bacdigood ka dhacay ama qaladka jira xadiidkii markaasaa la ogaanayaa imaamkii cali bnu madiine ayaa wuxuu yidhi albaabu idaa lam tujmac duruquhu lam yatabayan khada'uhu wey haddii aan baabka duruqdiisa laysu keenin macnaha oo waa mawduuca ama xadiidkan dee asaaniiddiisii aan laysu wada keenin khada'a jira ma caddaanayo bay misaalaanba ka soo qaado imanka kutubtan aan hayno akhdaa madbaciyaas iska badan wax aan madbacada ahayne ka horreeyo ama dadkii naasikiinta xaggooda ka dhacay ama dee sheekha naftiisiiba ka dhacay markuu qorayiina way iskaga badnaanaysaayoo laakiin aan toosnayn umuuraha marka la muqaaraneeyo kutubtii e cibaaraadkiina laysu eego ayaa la ogaan karaaba wixii khaasatan aan khad daahira ahayn ee madbacadeed aan ahaynee laakiin akhdadooda iska cilmiga dhacdayba markaas baa la ogaan karaaba haddaba markaa tanna waa taasoo xadiidkii marka asaaniiddiisii laysu wadageeyo ruwaaddiisina xaalkoodii laysu miisaamo la eegana daynay maraatibtii ay ku lahaayeen xagga idqaanka iyo xifdigiyo taas ee de baana markay hadday iswaafaqsan yihin baabkii xadiidkii ma cillaysna waa markaa iskhilaafaan markaas baa la garanayaa khada uu halku ka yimi iyo khada'a jiraa wuxuu yahay taas baa la ogaanayahay laakiin iyadoo xadiidkii aan asaaniiddiisi iyo duruqdiisii laysu wadageyn lama ogaan karo saa daraaddeed buu cilmigani cilmi aad u qarsoon yahay raggii xufaad ahana in yaroo kooban ay kala hadleenoo waayo dee inay xadiidka baadhida lasoo baadhaye asaaniiddiisii uu kutubta ku lahaa guud ahaan hadday tahay maaha dee kutubtan usuusha ahune waa jawaamic iyo masaanid iyo ajse iyo fawaa'id iyo macaajib iyo mashiikaat ma kutubta dee magacyadaa kalea ma fununta kala duwana xadiidka in laga soo wada baadho ruwaadiisay kuwada wariyaan laysu wada keenaa haddee wax sahlan maha ama wax dhib yar maaha in xaafidoo xifdigiisu taam yahay iqilaac waasica leh ayaa ogaan karaa haddana markaa ruwaaddii in laysu wada miisaamo maraatibtii xifdigooda iyo idqaankooda la eego oo ruwaaddii midudee markaa laysugu miisaamo taasna iyadna waxaa adus adag weeye oo saa daraaddeed bay rag kooban uun ay cillooyinka axaadiisa kaba hadleen oo ay markaas eh, iyagoo xufaada ay badnaayeen muxadisiintu ay badnaayeen waxyaalaha macrifadan ama qolooyinka macrifadan lahaa ay u koobnaayeen haddana ay u yaraayeenba waa sucuubada jirta daraaddeed walwejhu wejigu macnaa wejigu waa ariiqu waa dariiqa lagu gaadhayo fii idraakiha haleelka macrifada ama macrifadeeda waa garashada la garto cilada waxa weeye jamcu duruqi duruqdii xadiidka oo laysu wada keeno wasabru axwaali ruwaati ruwaadda xaalooyinkoodii oo la tatabuco la jirrabo la tatabucayo walfiraqe firaqya ruwaadna waa isku mid baan nidhi naa wuxu uhi sheekhu wagaaliban wuquucuhaa fi sanadi wakaxadiidi lbasmalati fi lmusnadi we markaa dee cilladu matnigana way dhacdaa sanadkana way dhacdaa taa sanadka dhacday kolay sanadkan un qadxinayso oo matniga aanay qadxinayn baa jirtaa kol dee sanadkii haddii ay qadxiso sanadkii iyo matigiiba ay wada qadxinaysaa jirto xadiidku hadduu dee sanadkan weeye sanad kaleba aanu lahayn sanadkiina cilladaasi ay gashay markaa matigiisiina way qadxinaysaa cilladan matiga gashayna sidaasoo kale kol matiguna ay qadxinayso iyo kol dee markaa sanadkii waxay wada qadxinba way jirtaaba laakiin waxaa badan asaaniidda inay cilladu ku dhacdo ama ay gasho tiibuu markaa ka hadlayaa beydkana wuxuu yidhi wa haaliban wuquucaha fi sanadi oo wuquucaha dhicitaankeedu ay cilladu ay dhacdaa haaliban xaalu yahay mid haaliboo badan uun oo fi sanadi ayuu ahaaday sanadka dhexdiisu aadayo wuquucahaa dhicitaankeedu haaliban waa filhaalib waa dee sida badan ama haaliban xaalu yahay mid haalib oo ujeedadu lama laha kaasun bay dhacaysaa meel kale ma gelaysa laakiin waa inta badan fi sanadi sanadka fiigiisu aadayo matingana way gashaaye laakiin sanadka ayaa u badan cilladu inay gasho oo imika wuxuu soo dhigtay baa xagga shaarixu ka xadiidi muusa bni cuqba dee sharxii zarqaniyana aan kusoo aragnay can suhayl bni abi saalixin can abihi can abi hurayrata radia allahu canh can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala man jalasa majlisan fakasura fiihi laqadu faqaala qabla an yaquuma subxaanaka allahuma wabixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayka gufira lahu ma kana fii majlisihi dalik markaa muslim baa bukhaari weydiiyey ayay soo naqliyeen oo yidhi waa markaasaa bukhaari waa xadiidka madiixa ilaa anahu macluul ee macluul buu isticmaalay bukhaari macnaa waa cilaysan yahay walow fiican yahay markaasaa wuxuu soo sheegay muusa bnu ismaaciil xadaanaa wahayb xadaanaa suhayl can camr bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslm adigu dee riwaayadka qaarkoodna waa min qowlihun camr bni cabdillahi bni cutbat bni cabdillahi bni mascuud haddaba markaa amar ibnu cusbat ibn wasayd adigu markaa wuxuu bukhaari ku celeeyey ayaa dee sawa kalaam kolley dee isaga yar baahan malayo daaxiyo waxyaalo wuxuu bukhaari ku celeeyey waayo qisaday barkood si kale usoo naqliyeenoo ilaa xaafid alciraaqia ay inkireen qisadan oo uu nin markaa soo naqliyo oo muslim kaba wariyo xamdun la odhanayay marka alqasaar uu yidhi waaban ku waa nin xaafidan ou ah waaban ku tuumaysanayaa ninkanoo oo qisadun san uma dhacayso sababtuna waxayd laba riwaayay ku wariyeen mid ahaan baa dee kale markaa kollay ahayd in waa markaa munkar ahayd siay usoo wariyeen ama waxaan suurtagalba ahayn laakiin qisadu way jirtaa une laakiin habkay riwaayaadka qaarkood ugu yimaadeen ayaan baan jirin oo ah in dee xadiidka mooye xadiid kaloon ku garanaya asalahaa fi dunya ma jirto bukhaari inuu yihi taasi suurtagal maa xadiid badanoo kan hadlaysa dikrigaa majliska lagula yimaado ayaa jirta ee macnaa waa sanadkan inu xadiid kaloo ku sugan oon kan ahayn baan garanayn cibaaradiisa saxiixa ahay cibaaradu inkira ciraaqnata hore ayay ahayd haddaba markaa waxa uu leeyahay cawn ibnu cabdillaahi ayaa sohel xadiidkii ka wariyo ama min qawlihiba ah markaa taas waxaan ku inaan dee la garanahaynba muuse bnu cuqba samaacu ka maqlay ma hayno dariiqo kale markaa ka awlaysan adugu balo inta badan waxaa dhacda horta cilladu sanadkay dhacdaa kolleytan xaafid maxajarna safaxaad wax qaatuu markaa kalaamkan kaga hadlaa ama masaladan hadalkan iyo wixii ku tacalluqsana dabisankan waa qaaliban haddaba taas baa u badan marka wuxuu ihi waka xadiidilbasmalati fi lmusnadi ay wataqacu fi lmatni matnigana way dhacaysaa iyadoon badnayn wadalika ka xadiidilbasmalati bisinka xadiidkiisiiba weeye oo fi musnadi xadiid la isnaadiyey oo rasuulka loo tiiriyey kuba sugan ama se sida shaarixani uu kuba fasiray fi musnadi kitaabkaa saxiixa muslima kuba sugan oo walow dee aan isagu musnad ahayn masaanidan dee ay tacri aynu soo marrayba waxay tahay macnaa dee axaadiidkiisa isnaadsan daraaddeed ayuu markaa uga cabiray hadduu markaa isaga ujeedo adigu taasba weya adugu tan waxaan filayaa inaynu soo aragnay zarqaneed sharaxiisaas uu yar dheereeya hadalkaba tadriibu raawina walow dee aynaan qaban laakiin safaxaadba ay kaba sugnayd xadiidkan soo kaba hadlayay cillooyin sagaalana uu kuga celeeyey taasba ciraaqina taqiibkiisa iyo sharaxiisa markaa alfiyadiisa uu ku leeyahaybana waa yar dheereeya isaguna isagoo cilooyinkaa adigu sheegabayaba marka waxa weeyaan xadiidkani horta saxiixaynna waa yimi muslimna waa ku sugan yahay alfaado kala duwanna uu leeyahay aqwaadaha saxiixeyn waxaa ka mid ahaa anas ibnu maaliki inuu yidhi na dee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo abibakar iyo cumar iyo waxay ku furfuran jireen salaadooda bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin taas buuri intaas iyada waa lafdi aan dee iyo ku sugnayn ama waxba aanay cillana ku sugnayn saxiixeynna ku sugan haddaba muslim xadiidkan duruqdiisa uu ku wariyaa mid ahaan waxaa dhacay inuu yidhi laa yadkuruuna bismi illahi araxmaan iraxiim fii awali qira'atin walaa fii aakhiriha bismillahi raxmaan raxiim mabay sheegi jirin qiraa'ada bilowgeeda iyo qiraa'ada dhammaadkeeda haddaba intay cilayeen intan weeye cilooyinkaa dee tadriib buha oo kuba sugnaayo sagaalka uu gaadhsiiyeyna ay kuba cileeyeen ay ka mid ahaydba dee idiraab iyo waxyaalo kale marka waxaanay leeyihiin bay dee bacdigood raajax yeelaan in macni uu ku soo wariyey wuxuu u maleeyey raawigu oo markuu maqlay yastaftixuuna bilxamdi illaahi rabbi alcaalamiin inuu qaatay asal ahaanba bisinba inaanay hadal qaadi jirin qira'a bilowgeed iyo dhammaadkood toona markaa wixii uu qaatuu ka fahmay ciba xadiidkii ee danigiisa ahaa ayuu soo naqliya xadiidkiina waa la xidhiidhiyey waana dee dani khada ah markaa taas bay cilladu tahay waana dee ibnu salaax iyo aimo kale waxyaala ay ku cilleeyaan oo idiraab ah aduu markaa aimada qaarkood iyagu dee way tasxiixiyaan waxun baanay ku xambaareen sida dee riwaayaadkii kala yimi macnaa dee maan maqlayn iyagoo qaaday markaa aqriaya ama lama jahri jirin ama way siraysan jireen alfaado sidaasaa yime ayuun bay ku xambaaraan tanoo macnuu waxa weeyaanuun waxba ildiraabna ma jiro xadiidkiina lama cilaynayee macnaa dee lama ijahrahaynunoo waxa ay ku xambaaran tahay uun nafintiisa u meelaanfiyeyna cadamu samaac cadamu samaacuna waxa weeyaanuun cadamuljahri taas be maaha markaa in la afiyayo asal ahaan dee bisinkii lamaatinkiisii ay markaasna waxaabay ku xambaareen yastafsixuuna bialxamdulilahi rabbi alcaalamiin san dee kusoo argna darqaanigii in macnahoodu yahay uun waxay ku furfuren dee salaada suuradan magacan leh alxamdulilahi rabbi alcaalamiin bay qabla maa yuqra'u bacdaha ayay ku horraysiin jireenba waxyaalahay ku xoogayeen taasna waxaa ka mid ah sida sharaxaan kuba soo maray in anas laba weydiiyey oo markaa loo yidhi bal ka war dee xaggan bisinkana uu ku yidhi waxaanan xifdisnayn oo imika aan hayn baad iweydiinaysaa kolley masalada waa masale kalaam iska dheer leh laakiin dee bal bacdigood say cileeyeen baa taas ahayd kuwa markaa aan cilaynaa kalaamkoodu kaa weeye safaxaad badanna xaafid muxajarin waa kaga hadlay isagoo tan iyo dee sheekiisii kalaamkiisii ciraaqina soo dee meelihii wixii niqaada ee nadar u baahnaa ama in laga hadlo u baahnaa ka hadlaya beere inuu safaxaad badan kitaabkiisa nukadiyadna ay qaato aya cilash malaha intan toddobaatan safxa ka badan buu walow dee tan hore ee xagga dikrigaas hore iyo tan dambe aya aad iyo aad u dheereeyo markaa kalaam dee kolley aan meel isaga un mooye kitaabkiisa un mooye meel kale isagoo sidaasa lagama helahay ayay markaa dee khulaasada kalaamkiisa waxa weeye xaafid isagoo tacliilka tan diidan